Thank you. bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idilhaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiya kuna soo dhawaada barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ku beegan tahay shanta bisha tobnaad ee oktoobar sannadda labakuabaataniyosaddexda qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebe idmana waxaa ka mid ah haddaba sanad kadib dagaalka ay kula jirto dowladda soomaaliya al-shabaab waa sidee maxaa lagu guulaystay maxaasan weli qabsoomin barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda kenya oo dhowaan isku shaandhayn ay ku samaysay golaheeda wasiirada gudaha soomaaliya uu soo magacaawday laba wasiir haddaba dowladda soomaaliya maxaa la gudboon barnaamijka ayaan idkugu haynaaye baaraadka dibadda aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah austreeliya oo dib markaasi uga biiraysa sanduuqa caalamiga ah kaas oo markaasi quseeya arrimaha cimilada iyo u k oo ka digtay markaasi in ruushka dhigayo miinada badda si uu uga hortago maraakiibta xamuulka qaada ee badda madow qodobadaasi xubnihii joogtada ahaa ayaad maqli doontaane u diyaargarowga dhegaysiga barnaamijka ogaal

arrima waa heestaasi waxay daahfur ahayd barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne hal la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta dhegeystayaal qeybihii hore barnaamijka ogaal ayaad dhegeysaneysaan aynu ku biloawne sanad jirsiga dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maxaa gaabis ah ama sidoo kale guul ah oo laga gaaray dowladda soomaaliya ayaa muddo sanada ah waxay dagaal kula jirtaa dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkaas oo ay markaasi dowladda soomaaliya ku qabsatay deegaano iyo degmooyin dhowr ah xilli ay saaxiibada caalamku ka caawinayaan duqeymo dhanka cirka ah. al-shabaab ayaa muddooyinka ugu dambeeyeyba waxa ay markaasi dowladda soomaaliya u dejisay dagaal dhowr jiha ah oo ay sheegtay markaas inay kula dirari doonto cuduud militari iyo sidoo kale dhanka dhaqaalaha iyadoo dhowaan markaasi culammada soomaaliyeed isugu keentay muqdisho si ay markaasi aragtida ama fikirka dadka soomaaliyeed loogu sheego inay ahayn aragtidaani mid markaa diiniyan saxan haddaba sanad ayaa laga joogaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dowladda soomaaliya ay ku jirto wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa si guud u sharaxaya waxyaabaha u qabsoomay dowladda soomaaliya intaay ku jirtay dagaalka al-shabaab dhaqaale ee dalka ee guud ahaan oo ay awoodeen inay si dhammaystiran u farageliyaan sistamka dhaqaale ee waddanka ee dhaqdhaqaaqa wadanka ay la socdaan hadday bangi tahay iyo hadday xawaalo tahay iyo hadday dhoofin tahay iyo haday soo dejin tahay iyo hadday xitaa dhaqdhaqaaqyada caadigaah ee suuqyada ka socda ee dadka soomaaliyeed meelaha maaragtay magaalooyinka waaweyn ka baxsan ay wax ku kala iibsanayaan ay tahay inay database iyo system u samaysteen oo shirin dhaqaale oo aanay ogeyn aanu waddanka dhex marin aanu soo gelin ka bixin kala wareegin muxuu ahaa nuucaasay gaareen eh, muxuu ahaa maanta waxaa ilaahay mahaddiisa in si dhammaystiran loo dumiyey systemkaas khawaarijdu ay lahaayeen oo u degsanaa laga soo bilaabo hay-adaha sharciga ah ee maaliyadda bunuugta iyo xawaaladaha iyo maaragtay systemka maanta dadka soomaaliyeed oo dhan u yaqaaniin oo maanta dadku ay qabatimeen oo maanta loo tartamayo khayrkii ku sugnaa khawaarijtaas maadaama la aqbalay inay khawaarij yihiin laysla aqbalay in marka taasi ay keentay in dagaalkooda uu caddaado oo maaragtay muxuu ahaa yacni sal diineedoo fadhiya uu yeesho taasi waa guulaha laga gaaray oo dabcan dhammaystirka iyo waxa socda anoo soo koobaya guulaha dahsoon ama aan muuqan ee runtii aan aaminsanahay inay ka saameyn weyn ama ka micno badan yihiin ama khawaarijta uga dhib badan yihiin kuwa muuqda ayaan iyagana isku dayayaa inaan soo koobo maxaa ugu horeeya waxaa ugu horeeya dagaalkaas khawaarijta lagu qaaday ee midka milatari iyo midka dhaqaale iyo midka diineed wuxuu keenay in awooddii kooxdu si muuqata oo runtii laga yaaba inaan dad badani nimankan xogtooda u aruursan tahay aanay haynin inay u hoobato oo maanta awooddii kooxdu aanay jirin laga soo bilaabo madaxdii iyo qaababkii u dhisnaa nidaamkii xukun ee u dhisnaa kooxdu inuu burburay hadday ahaan lahayd nidaamkii maamul hadday ahaan lahayd nidaamkii maaliyadeed hadday ahaan lahayd nidaamkii ciidan hadday ahaan lahayd nidaamkii sirdoon ee xogta ay ku wadaagi jireen hadday ahaan lahayd numbarskii ciidamadii iyo dhaqaalihii soo galaya inkamkii iyo awooddoodii inay baaba'day oo maanta aanay jirin oo dee la arki karo haddii numbers loo baahdana aan keeni karno dhaqaalahoodii dadkii dhaqaalaha u ururinayay sida ay u baaba'een ciidamadooda sidii raggii hogaaminaya madaxda u ahaa siday u baaba'een ciidamadoodii siday u dhinteen u dhinteen kala dambayntoodii siday u burburtay oo waxay rabaan ay u sheegaan oo qofka meesha rabaan ay dhahaan ha xiro oo meesha rabaan ay dhahaan ha furo oo meesha rabaan ay dhahaan lama mari karo oo amarkay rabaan iska soo rogaan dadkii soomaaliyeed ee saas u ihaanaysnaa ee saas u dullaysnaa sanad kadib xaggey ku sugan yihiin yacnii iska dhaaf nimankaas in laga hadlo in la cambaareeyo in wax laga sheego in laga hor yimaado ee sanad ka hor waxaa la joogay qof qof awooda inuu amarkooda diido xataa qofku inuusan awoodin yaa ila hadlahaya kee tahay inuuna qofku dhihi karin oo dad badanoo xataa mararka qaarkood wax kala ah oo ay iska isticmaalayeen sanad kadib waxaan joognaa dadka soomaaliyeed maanta inay ku tartamayaan wax ka sheega khawaarijta maanta inay ku tartamayaan qori u qaadashada iyo dilkooda in la dilo maanta in dadka siyaasiyiinta iyo dadka soomaaliya mustaqbalka kale ay ku tartamayaan ma ka qayb qaadatay dagaalka khawaarijta maanta in kuwa taageeri lahaa khawaarijtu ay ku dhiiran waayeen inaysan yani xataa aan dhaliil xataa lagu soo qaadan karin oo uu la xisoonayo do shacabka soomaaliyeed ka cabsanayo qofkii isku dayi lahaa inuu sambati u raadiyo marka fahamka isbeddelka fahamka dadka soomaaliyeed ku dhacay waa faa'iido weyn weyn weyn oo dahsoon oo iyadana dadka soomaaliyeed aanay aad ugu baraarugsanayn dad badan aadna aan loo qaadaa dhigin laakiin ka micno badan jabka militari waana midda khawaarijta tusinaysa in aysan suurtagal ahayn dowladdu waa ka adkaan kartaa waa dhihi kartaa dowladdu waa ka adkaan karaa horta marka hore waxaan rabaa inaan runtii kala saaro oo aan u kala saaro wax kasta horta muuqaalkay leeyihiin iyo inta ay leegyihiin inaan siinaa saxa waxaan rabaa marka hore inaan halkan ka mahad celiyo kana qiro kana sheego matalaadda dadka soomaaliyeed ay leeyihiin ama siyaasadeed ama diineed ama dhaqan ama bulsho muxuu ahaa guud ahaanteed marka aad fiiriso runtii waxa guul ah oo farxad ah oo guul alla ay tahay inaan uga mahad celinno ah in dhammaanteen isku ajende aan ka nahay marka ay timaado dagaalkan oo la isku waafaqsan yahay inaan la siyaasadayn haddii ay ahaan lahaayeen dadka soomaaliyeed ee siyaasadda soomaaliyeed muxua ah, sumcadda ku leh madaxda qaranka waddankan soo martay ama madaxweyneyaal ha noqdeen ama ra-isul wasaarayaal ha noqdeen oo waxaad ogtihiin horta maanta inaan isku beejnahay oo aan ku midaysannahay oo aynan ku kala duwaynayn oo dadka soomaaliyeed oo dhan aragtidooda ay bixiyeen oo si guud aan ugu mahad celiyo waxaan si gaara ah rabaa inaan ugu sii mahad celiyo runtii doolkooda qiro warbaahinta soomaaliyeed iyo saxafiyiinta soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee waxqora ee maanta sbacekii waxqorista iyo fariin gudbinta waa ballaartae saamaynta leh dadka halkan ku jira ay ugu badan yihiin oo ah runtii kuwa dhiirigelinta iyo baraaruga bulshada soomaaliyeed wada oo inta dowladdu gelisa ka badan geliya taa horta waxaan rabaa inaysan nooga dhex darsamin oo aan ka soocno muxuu ahaa muxuu ahaa waxaan ka hadlayno maxaa soo haray hadda dadka fariimaha khawaarijta gudbiye af khawaarij la yidhaahdo ee dacaayadahooda gudbiya haddii aynan kala xishoonaynin waa magacyayn karnaa ah tobanna ma gaarsiin karno toban qofood ma gaarsiin karno haddii aan magacyaynana dadkeenna halkan ku jira boqolkii toddobaatan siddeetan waxaan naqaanaa mid kasta motivationkiisaa naqaanaa waxa motivate garayna naqaanaa kuwaas marka dadka soomaaliyeed runtii ra'yiga fiican leh ee talooyinkana siiya ee meelaha bini aadan aan nahay laga yaabo dowlad ahaan inaan ka gaabino ama ka khaldanno nagala taliya ee oberationka aan ku jirno waxyaabaha ka soo noqonaya nagu dhaliila waana soo dhowaynaynaa waana u mahad celinaynaa aragtidoodana waa ka faa'iidaysanaynaa waxaa soo haray kuwa aan ognahay ahdaaftooda iyo ujeeddooyinkooda sharci baa ka yaalla waxba kama duwana qof isbaare jidka dhex dhigtay waxba kama duwana midka khawaarijkaa ah ee qof shacaba dilaya sharcigaanaan la tiigsanaynaa waana bilaabatay waxaad la socotiin qaarkood in lasoo qabtay oo dibadda laga soo qabtay oo sharciga la hor keenay oo shalay aan e, dawladdu ay soo bandhigtay e, kuwa noocaasoo kaleeta ahu siyaasadna ma aha aragtina ma matalaan waa ashkhaas u bareeray dembiyo ka baxsan qawaaniinta sidaas daraaddeed dowlad ahaan waxaa naga go'an qawaaniinta inaan waafajinno shuruuc waa u haysannaa sida hadda wasiirku sheegay wixii ka dhimanna waa ku daraynaa waxaan rabnaa waddankeenna inuu noqdo waddan uu sharcigu sarreeyo waddan uu sharcigu ka sarreeyo wasiirka iyo xildhibaanka sida uu xisbiyiirka iyo xildhibaanka uga sarreeyana oo muwaadinka caadiga ah ee gafa uu uga sarreeyo marka taas yayna welwel idinku haynin dowladda soomaaliyeed magaceedana waa idinkugu ballan qaadayaa inaysan dowladda soomaaliyeed raalli ka noqon doonin oo aysan dhici doonin waddankan qofku inuu isku arko inuu qaanuunka ka sarreeyo dadka soomaaliyeed go-aanna waa ka gaareen aragtina waa ka qaateen kumana kumana runtii maaragta mashquulsana waana insha allahu tacaala baraaruga dadkeennana waana ka mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay waanan waanan waanan la sii falgelaynaa haddii ilaahay yidhaahdo sidaa u bilaabatay oo aad u aragteen qaarkood in la qabtay qaaraa hore sharciga loo loo marsiiyey shuruucda ku xadgudbay maxkamada loo geeyey loo xukumay kuwa hadday xiran yihiin oy maxkamada sugayaan qof kasta oo dariiqaa soo galana waa lagu maqan yahay maalin baana sharciga iyo cadaaladdu gaaraysaa ilahay idankiis kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ka warbixinayay muddo sanadaha uu socdo dagaalka dowladda soomaaliya ee kula jirta al-shabaab guulihii markaas uu qabsoomay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal waa hagaag dhegeystayaal hadal hayn badan ayaa ka dhalatay safiiro dowladda kenya ay u kala magacowday soomaaliya iyo somalilan dowladda kenya ayaa isku shaandhayn ay ku sameysay wasiiradeeda waxa ay markaa u kala magacowday dowladda soomaaliya laba safiir oo ay ku sheegto markaas inay ka wada shaqeyn doonaan ama ay ka kala shaqeyn doonaan arrimaha soomaaliya iyo somalilan arrintan ayayna dad badani siyaabo kala duwan uga falceliyeen haddaba dowladda soomaaliya maxaa la gudboon maxayse tahay tilaabadan kenya xilligan ay ku dhaqaaqday maxaase kusoo beegay wakhtigan waxaan wax ka weydiiyey falanqeyaha arrimaha siyaasadda cali maxamuud cadow oo iyaga warbixiyey sidaa ay markaasi dowladda kenya u aragto ama dowladda soomaaliya ay u wajahayso arrintan waa mahadsan tahay walaalow horta kuwa hore soomaaliya inay hornimo qaadato inay midnimo qaadato oo midowdo labadaba waxaa ka dambaysa soomaaliya oo dadkoodii nadiifka ahaa koonfur mhm. iyo waqooyi labadaba iskaashiga ay sameeyeen mhm. yaa xornimada inay dhalatana ka dambeeyey inay midoobaana ka dambeeyey dadkaas sidaas u s y l oo xornimada u halgamay ee dhaliyey ilaahayna ka aqbalay inay xornimadoodii helaan dadkaasi ma ahayn dad aqoon ah ama jaamacado waaweyn ka qalinjebiya ma ahayn mhm. laakiin waxay haysteen karti weyni badan iyo niyad wadaniya oo aan daneestinimo lahayn marka haddii aada weyso dad qaaliya ah aada weyso oo jiil jiil kale ay dhaxlaan waad daciifaysaa waad kalaba go-aysaa waana kala qobqobnaanaysaa dawladii hore dadkii ugu talagalay oo meelaba meelo badan usoo maray oo caalamka uga dhawaado waxbaa inay burburiyaan ka shaqeeya dawlad dhexe oo kuu dhisneed hadda inay kala qeybsigaaga ay ka talshaan mhm. wax weyn kuma ahan oo way samaynayaan mhm. waana dana gaara dan gaara ay kenya ka leedahay Mhmm. waxayna diidaysaa isku xirnaanshada soomaaliya ay isku xiran tahay ayay diidaysaa mhmm. sababtoo ah nood isan uma ogola sida kililka shanaad oo kale ee etoobiya inta ay u ogosho oo kale inay soomaalidaas ismaamulaan madaxweyne yeeshaan oo wax mhmm. uma ogola north eastern uma ogola inay isku xiraan oo ay sameeyaan region isku xiran oo madaxdoodii iyo guuridoodila way ka baqayaan xataa xilligii kenya ugu xumeed oo shabaabka fara ba ay ku hayeen xataa waxay ka baqeen kenyaatiga inay home gaadhis wax ka badan inay sameeyaan oo ay rug iyo taanad iyo midnimo iyo isku xirnaan ay siiyaan sidoo kale kenya soomaaliya ma jecla tan mhm. la joogtana ma jecla tan inta joogtana ma jecla ayagaa qarash badan ku bixiya sanad waliba budget ku bixiya inay qabaa'ilka isku diraan daguudiyaha iyo murulaha iyo garaha iyo meesha degan mhm. wajeer iyo isku diraan mandheera iyo degan gaarisa mhm. eh, waxaan ognahay inay xataa horumar kala dagaali jireen oo meelaha qaar aan ceelal laga qodi karin markaas ninku dilay har kuma jiido lama yaabin waxay sameeyeen sideedaba haddii aadan isku tashan wada tashan taladaada aadan caddaysanin oo political distance mowqif siyaasadeed oo cad aadan la imaanin iyo isku xirnaan iyo horumar mhm. iyo maamul wanaag iyo aadan la imaanin mhm. waa lagu talinayaa markaasi wixii laguu taliyana waa ku qasban tahay haddii layidhaahdo muqdisho amnigeeda anigu ma fixi karo mm-hmm. oo ma xalin karo ma fariisin karo wax boqol maalmood lagu fariisin karo mm-hmm. oo haddane macnaha cuqdad loo qaado dad ku sugayay ilaa ninety one mm-hmm. oo xuquuqdoodii fifty percentageka ay lahaayeenna aan kaa helin midnimana aan kaa haysan meelay population koobaan oo nabadana aan kaa haysan muliti kugu jiro keliya in maaragtay ceebo iyo dhagaxada raadiyaha loogu furo laftigada soomaalinimada midabkii kala fogeynaysaa maamulka somalilan wax weyn buu qabtay hala aqoonsada amyaan la aqoonsanin amaydoobana amayayna midoobin waa masiir ummad u taalo oo codbishan iyo howl iyo masiir aniga iga weyn waayo sida ay iga weyntaha waxa awalka la isku qabtay oo igaga weyntaha sidii meeshii lagu midoobay bay igaga weyntaha hadda meeshay ku dambeynaysa oo ma raba inaan inaan ogeyso laakin waa dad walaalaa isku dhiiga wada dhashtay ma wax kala tabtay isfici kara banaanka waxa ka yimid waxay tahay mhm. adigaa u yeelay hilibiyo wadawdigaa uga raalliya haddaa adigu waxaada taxawayso mhm. sax iyo qalaad wixii lagu qaadata waxaan ujeedin waxaan ujeedin lahaa waxay tahay mhm. kenya nagama magac dheera nagama taariikh dheera dhaqaalaheeda inta badan anagu nagu tiirsan yahay iska dhaafada berdhow qaadkayda saddex milyan maalinta keligiisi hadda waxaa la marayaa in laga keenay tigiti e oo dhulkeena dryga amaba doyga ka bixi jireen mm. mm. gubiyada iyo cambiyi ka bixi jireen iyo wixii masar laga doonaya mm-hmm. dadki adiga haday gacmo hoorsi aada bilawdo mm-hmm. maxamed siyaad bare ayadoo madaxtooyada wax yar ay u dhiman tahay in la qabsado ayagoo haddana wuxuu lahay beeraha la qabso dawladda aan wasaaradeeda beeraha aan horumar gaarsiinaynin oo aan dhiirigelinaynin wax soo saarka dalka oo aan maalgelin dhiirigelinaynin oo aan shaqo abuur dhiirigelinaynin oo dadkii aan maaragtay diblomaasi fiican diblomaasiyad waa quwada shanaad oo wadanka ku dagaalama xilliga dagaalka iyo xilliga nabadda oo ay safaaradii kamid yihiin ma horumarsana qaarkood guryahoodii hadda westland safaarada soomaaliya ay ku leedahay ee u leedahay maxkamad ahaan waa ku guulaysana laakiin weli lama degin waxaa la degan yahay mid hal nidaam ku yaalo oo keli ayaa la degan yahay ilaa sinad two thousand sevenkii markii la furay ilaa iyo hadda labaatamiya sanaa lagu dhadhow yahay in la degan yahay maxaa la yidhahdaa mid keli ayadoo midkii annaga aan lahayn na maaragtay ah, dayaxtir yar aan lagu samaynayn intaasoo inta eh, intaasoo wasiiraan samey intaasoo madaxweyneaan dooranay marka waa dad la yaab lahaan ahnayo dawladdeena hadday un xisaab iyo wasiir iyo qaylo iyo qabiilkeeda wax looma badin sanadka anaa wasiir noqda gurigaan ka dhisay sanadka dan baa noqonaya waxaa la rabaa waxaa wax kaasa ah waxay tahay inaa adigu good governance la timaado maamul wanaag la timaado go haddii aad dhaqdo gacmahaaga dhaqid uma baahno hataa wadankaaga wax u qabato adigana wax gooniyo qaadato uma kaasina wuxuu ahaa cali maxamuud cadow oo ah siyaasi falaqeeyaha arrimaha siyaasadda waxaana wax ka weydiinayay safiirada dowladda kenya ay usoo magacaawday gudaha soomaaliya kaas oo ay markaa ku kala sheegtay in ay soomaaliya somalilan ay laba safiir u kala magacaawda taasoo ka dhigan inay madax madaxbannaanida ay raadinayeen gobolada waqooyi muddada markaas sodomeeyaha sano kusii dhow ay kenya sidaa ku aqoonsatay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal tobanaan kun oo kamid ah shaqaalaha caafimaadka ee dalka mareykanka ayaa shaqada isaga tegay mid kamid ah waxayna noqonaysaa mid kamid a ah shaqo joojintii ugu weyneyd ee waaxda daryeelka caafimaadka ee dalkaas in ka badan toddobaatan oo shaqaale kaasiyaara oo ah markaas hay-adda ugu weyn ee daryeelka caafimaadka ahaan macashdoonka ahayn ee mareykanka ayaa kusoo beegantay iyadoo sicir bararka uu sare u kacay inta badan xarumaha shirkada fadhigeedu yahay oakland waxa ay yaaliin california halkaas oo tiro badan oo shaqaalaha laga soo doortay isbitaalada ka baxsan ksr si daacad ah noogama markaasi gorgortamin sidaas darteed waxay nagu riixaysaa inaan halkan ka soo baxno oo shaqo joojinta ay markaa dhibaato weyn aan kala kulmayno tani markii uu cudurku ka dhacay waxaan weynay xubno badan weligeenna kama soo kabsanin farsamayaqaanada rajada markaasi rajaxumada ka muujiyay shaqo ceyrintan ayaa waxa ay si weyn u dhaliilayaan in haatan ay kusoo beegantay shaqo joojintooda xilli aan munaasab ahayn islamarkaana ay dood ka qabaan ayna diyaar u yihiin inay sharciyada ay la tiigsadaan ama ay ka dacwoodaan xarumaha maxkamadaha waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaale markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaa xubinta maanta idinkugu soo jeedinayaa luul iyo cabdulaahi markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta waayahay cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad baraha bulshada hadalhayn uga dhalisay in madaxweynaha dalka kenya william ruutu uu labadan jiro oo cusub u kala magacaabay soomaaliya iyo somalilan taasoo u muuqata in kenya ay eh, laba dal ka kala dhigayso soomaaliya iyo somalilan mm-hmm. sida la ogyahay maamulka somalilan amaba somalilan waxay rabaan inay ka go-aan soomaaliya oo muddo soddon sano lasoo dhaafayba mm. gooni isku taag ayay sameynayeen inkastoosan dowladda soomaaliya aysan weli go-aansan oo ay ka biyo diidan tahay in somalilan ama gobolada waqooyi mm. ay gooni u go-aan mm. kenya ayaa waxay sameeyeen ayaa laleeyahay in danjiro cusub oo gooniya u magacaabo somalilan taasoo ka dhigaysaba in gobolada waqooyi ay ka jareenba soomaaliya inteeda kale dowladda kenya inta badan dhowr jeeroo hore waxaa lagu arkay markaasi ficilo la leeyahay waxa ay xadgudub ku sameyneysaa sharafta ama dowladnimada soomaaliya taas oo ay markaasi laga dareemayo inay faragelin gudaha ah ku hayso maadaama somalilan ay tahay gobol kamid a ah soomaaliya aysan xaq u lahayn in kenya ay u aqoonsato dal ama ay safiir u magacaawdo waxaa leeyahay dowladda kenya arrimaha soomaaliya faragelinta ay ku hayso yacni waxaa loo arkaa qaabka badbadis ah dambayso hmm. wixii hore wax kasii daranay sameynayaan mm-hmm. daacadi lasoo dhaaf marka hadalhayn ayay baraha bulshada ka dhalisay hadalhaynta waa nagaynta markaana dhanka qormooyinka waa tahluulay qormada ugu horreysa dhankeyga oday da ah ayaa xanuunsaday kadibna waxaa la keenay isbitaal balse dhakhtarkii daaweynayay ayuu ku yidhi dhakhtar ha isdhibin waan ogahay inaan dhimanayo waa la i keenay halkan laakiin ma aanan rabin inaan imaado fadlan waxba ha iga welwelin eeg timahayga waa cirro waan gaboobay laakiin adigu waad yar tahay anigu wax badan ayaan usoo joogay wax badan ayaan ka bartay nolosha waxaanan rabaa inaan xoogaa kaaga sheego ka hor inta aanan dhiman markaan ahaa afar jir waxaan u malayn jiray inaan adduunka oo dhan anigu leeyahay markaan noqday afar iyo toban jir waxaan dooni jiray in aan qof kasta u taliyo waxaan isku malayn jiray inaan ahay ninka ugu sarreeya adduunka xoog ahaan markaan ahaa koo iyo labaatan jir waxaan dooni jiray inaan noqdo nin taajir ah markaan ahaa shan iyo labaatan jir waxaan doonayay inaan guursado markaan noqday afartan jir waxaan doonayay inaan noqdo in aan qof kasta oo dhibban caawiyo hadda halkan ayaan jiifaa waxaan doonayaa inaan dhinto ma aragtaa waxyaabo badan oo kala duwan ayaan doonayay intii aan jiray noloshayda sheega ugu muhiimsan wuxuu ahaa in aan farxad ku noolaado waxaan u malayn jiray sida ugu wanaagsan oo farxad lagu helo inay tahay inaan dhagaysto dadka hadalkooda waxaan doonay inaan galo jaamacad waxaan jeclaa inaan barto psychologiga laakiin qof kasta wuxuu igu dhiiriyey inaan barto injineerinka waxay ugu dhaheen waxaad noqonaysaa injineer cajiib ah waxaan aqbalay hadalkoodii laakiin ma haysan cid iga bixiso lacagta aan ku baran lahaa kulliyadda injineerinka waan shaqaysan jiray si aan isaga bixiyo lacagta muddo kadib waan isku wadi kari waayey shaqadii iyo jaamacaddii kadib waxaan joojiyey jaamacaddii isla kuwii ayaa haddana igu yidhi waxay ahayd inaad barato psychology markan ahaa labaatan iyo siddeed jir qof kasta wuxuu igu yidhi waxaa la joogaa xilligii aad guursan lahayd waan aqbalay hadalkoodii waan guursaday laakiin muddo kadib uu iga burburay guurkii waayo maan qaadi karin mas-uuliyadda guurka xilligaa markaan ahaa afartan jir waxaan helay heshiis shaqo oo shan milyan ah wararku aad ayay markaasi u hadal hayeen magacayga iyo muuqayga dhowr cisho kadib ehelka asxaabta iyo xaaskaygii horeba gurigayga ayay soo buuxiyeen qof kasta baryo iyo dhibaato haysato ayuu iila yimid waan u adkaysan kari waayey oo waan caawiyey muddo kadib dhibaato ayaa ila soo daristay waa la ixiray lix sano ayaan xirnaa lacagtiina way iga dhammaatay markaan jeelka ka soo baxay caawimaad ayaan u baahday laakiin cidna ima caawin waxaa jirtay hal qalad oo aan sameeyey hadda ayay caddaatay waana kuu sheegayaa qaladkii aan sameeyey ayaa ahaa waxaan diidi jiray inaan ahmiyad siiyo nafteyda waan isdabamari jiray talooyinka nafteyda isiiso waxaan dhegaysan jiray hadalka dadka kale hadda halkan ayaan keligay jiifaa cidda qura ee wehelii ah waa nafteeda way fiican tahay inaan dadka la tashto way fiican tahay inaan dadka caawiso laakiin halis badan ayay leedahay in aad naftaada la tashan weydo halis badan ayay leedahay inaad qalbigaaga iyo noloshaada ahmiyad siin weydo meel cidla ah fadhiiso naftaada la sheekayso dood yeesha su-aalo isweydiiya jawaab waaqici ah iyo qorsho caddhigta cidda aad mar walba tala saaranayso ha ahaato allah subxaana wa tacaala wahii qormada ugu dambayso dhankayga haddii aan soo qabto gabar ayaa ninkeeda waxa uu ku yidhi hooyaday aabbahay iyo walaalahay ayaan rabaa beri inaan marti qaado oo qada sharaf u sameeyo waayahana ma aynan is arag oo waan u xiisay ee qado wanaagsan u diyaari beri xaaskii ayaa waxay tidhi ayadoo ka xun balaan aragno ninkii waxuu ku yidhi waan usii sheegayaa ee iska sii ogow oo isku diyaari subaxii markii la gaaray ninkii shaqadiisa ayuu iska aaday wuxuuna soo laabtay duurkii kadib xaaskiisii ayuu wuxuu weydiiyey qadada ma diyaarisay imaanshahooda saacad ayaa ka harsan gabadhii ayaa waxay ku tiri waxba ma aanan diyaarin midda kale reerkaaga waa reerkeenna oo kale wixii guriga yaalla ayay dhinacooda ka cunayaan maxaa dhacay oo isku dhibeenaa oo wax kale u karinaynaa ninkii ayaa intuu xanaaqay waxa uu yidhi xitaa xalay maxaad iigu sheegi weysay inaadan waxba kari karin ugu yaraan aniga ayaa maqaayad uga soo qaadi lahaa amaba ugu yaraan aniga ayaa maqaayad uga soo adeegi lahaa guriga ayuu iskaga tegay ninkii saacad kadib guriga albaabkiisa ayaa lasoo garaacay gabadhii ayaana albaabka furtay mise waxaaba taagan albaabka hooyadeed aabaheed iyo walaalaheed ayadoo yaaban ayay aabaheed waxa uu ku yidhi maxaa dhacay aaway ninkaagii isaga ayaana marti qaaday gabadhii ayaa waxay tiri mar dhow ayuu baxay iyadoo waxay samaysa galanla aadna uga xun in reerkeedii ay guriga yimaadeen gurigan aysan waxba ku diyaarsaneen ayaa waxay wacday ninkeedii iyadoo ku leh war maxaad iigu sheegi weysay in reerka aad marti qaaday ay yihiin aniga reerkayga ninkiibaa wuxuu ku yidhi waa reerkayga waxba ma kala duwana reerkaaga iyo reerkayga oo labaduba waa reerkeenna gabadhii ayaa waxay tiri walaalow maqaayadaha cunto iga soo qaad guriga waxa yaala ma siin kara aniga reerkayga oo wax yar oo dad weyn aan la hor dhigi karin ayaa guriga ka karsan wiilkiibaa wuxuu yidhi dhib ma leh waxaad rabtay inaad reerkayga siisid reerkaagana sii maadaama ay labada reeroodba isku mid yihiin guud ahaana qormadan ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada luuli cabdulaahi ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad ruushka ayaa laga yaabaa inuu isticmaalo miinooyinka badda maraakiibta rayidka ah ee kusugan badda madow oo ay ku jirto in la dhigo marinka degadaha yukrain sida ay sheegtay boqortooyada ingiriiska oo soo xigeenaysa ila sirdoon digniintan ayaa kusoo beegantay iyadoo ciidamada badda ee yukrain ay sheegeen in labiyo markab oo xamuul ah ay diyaar u yihiin inay galaan marin yar oo maraakiibta badda madow iyaga oo kusii jeeda dekada yukrain taasoo koror weyn uu ku yimid markaas gaadiidka badda ee yukrain taasoo soo horjeedaysa go'aaminta aaminta ruushka oo uu ku hayo dekedda badda ee dalkaasi weli waxaad degeysanaysaan ogaada qaybihii u dambeeyey barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaana ilmuhuuga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay anoon xoogga ceebay lahayn ama cambaaraynin cillada soo baxoo waayahan caanbaxaa jire ciidankeennu cadaawaha ka dida siima cayrsadee cabbaar bay sugaan qaraxna waa soo celceliyaan buwa shabaabka inta la cayrsadaa godadkooda maanta loogu galay waar sagxadda baa laga dhigay warorado ha nugu buuqina reerihiinniaa aryaadhaha ma waadan maqlina naftii hallige aneexay naftii huuraa isku naaba naftii hallige aneexay naftii huuraa isku naaba war waxaa la yidhi nafla caanigii caqidada xuma ciidankii iyo bulshaaday cinqabkaala kulme nafsi waa jiraaye garo waana joogi doonaaye warbow xaaladdu maanta waxay maraysaa eh. argagixisadii waayo badan ubadka laylaysay eh. kuweeda barrada lagu bartee aasha laga waayey eh. maantay bixi qaadanayaan waa la eryahay war kalemaanay digniinta colaadda iyo dagaal lagu baaqay oo dadkeennu u siman yahoo dadaal xasan sheikh u galay ayaa dardar ugu socdoo diinteenna khawaarij xumimo dibindaabiyey kartee shabaab dan waxaa ku qaba dilkooda qofkii dhibsada aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi ciidamada iyo shacabkuba ہو awjadiyo jaahadid inay jabiyaan waa jeclaalehayn jidiyo jaahadid inay jabiyaan waa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi jid iyo jahadiid ka jabay maxaa la jeclaa jabka wardalaba waxaa kaloo la yidhi waa kaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka warkalamaana war ma haysiine ummaddii dhaqankoodu xumaa timaado dhaqanka khawaarijta yeelataa waxaa mar kale maxkamad la soo taage askari dilay adeerkiis hooyadiis qabay oo weliba lacag baada ka qaadan jiray kana rabay markuu dilayay iyo mid kale u kaashadou yidhi adeerka ina soo dil kadibna adeeroo gurigii hooyadiis uga cararay uga daba tegay beer uu afgooya agtiisa ku lahaa halkaasayna labadoodu ku toogteen telefoonnadii iyo akoonkii lacagta ugu jirtay iyo waxay dhammaana ka soo qaateen laakiin ayagoon calfan baa ciidanku gacanta ku soo dhigay kadibna shuutaa loo geeyo diltooga shaabuu ku xukumay haddana doqonimo iyo nafjeclaysa awgii kuwaasaa raaxfaan ka qaatay xukunkii ayagoo marmarsiye ka dhiganaya adeerkeen shabaab buu ahaa hadda maxkamadda sare iyo liibaan cali yarow ayay maanta hor taagan yihiin war waxaan maqli jira dhimoo ceeb reebe waxaan nasiib daran wiilka hooyadii asaay u saaray isagana toogasho lagu xukumay warbowa kuwaas shuubtaa markhaatiyadoo dhan soo bandhigay war shuubta hadda ka wuxuu yidhi saaxiibkay markaan toogashada ku xukumayey saaxiibtinimadii baan idhaalinayoo gelinayay war waxaan nasiib ku leeyahay eh. inaan shuurto saaxiib la'ahayn war shuurta waa nin saaxiibtinimada tixgeliya war hooyadii qaatilkaas adeerkiis dilay dhashay eh. laba tacsiyood baa u taalansayana waa sidaahe eh. ilaahay haw dhib yaray aryaadaha waxaa la yidhi oon maqli jira ilmihii aabboho diileen adeer miyay u daahayaan ilmihii aabboho diileen adeer miyay u daahayaan war kalemaanay warmayaysiine ciidciidka mahaday agteeda ragaa ku fuuriyaa la yidhi fuureenee ma dilaaceen qaar qaraxyo ku xiriyiina loo tegaa layidhi ayagoo fuuray isku qarxi rabeen war khawaarij weligeed qamac baa ku shidan oo qarax lagama waayee ciidciidka ma la soo afjaray waan wallaweynay meydin xishoonan meeqa biloodba madaxweynuhu furunta fadhiyaa war miyaadan in ciidciidka lagu hareeraysan yahay bow iyagoo meydaa qarax ku xihan yahay baa lagu yidhi war bashiir dheero warmay sida wasiirka warfaafinta buntland wuxuu yidhi dib dambe buntland doorasho aan qof iyo cod ahayn oga dhici mayso bilaha soo socda tan dhici doontana waa qof iyo cod boosaasana war kama haysida laba doorashoo iska soo horjeedaa ka dhacday laba guddoomiyena waa ka soo baxday dadka siyaasadda falanqeeyaana waxay dhaheen waxa boosaaso ka dhacay ayaa garowana ka soo socda labada gudoomiyana waxay dhali doontaa laba madaxweyne tacajabayey baryay u talin tobanka madaxweyne iyo dheegi jari waranimadeeyo weliba dheegi jiray ku ninbaa iga horayso kaltanku waygu dheeryahe madaxweyne madaxweyne koli dhahaye igu wada igu naqa war puntland haddii laba madaxweyne ay ka soo baxdo eh. koonfur galbeed oo iska baraajeynaysaa may saddex keentaa gudawarya un ulhayken haliyinkow waan walaweynay eh. somalilan amba waxay yeeratay muuseye firdhiye eh. maxaa ula yaabaysaan war sidaadna kusi socota waxaan ka baqayaa jubbalandoo laba madaxweyne midna garbahaaria joogo midna kismaayo joogo in la arko warkan labaad barhiir aalamiya war kama warkama haysiine cali jayta madaxweynihii labaad waa ka tanaasulay aryaadhaha xoreyntii gobolka hiiraan hadii cali jayta tanasul ku diray haddoo lama abaalo bulshada soomaaliyeed ku yeeshay horena waa tii loo dhihi jira abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye war haddebow galmudugnaamay labalabada ku biidhaa war galmudug laba lacagood ma haysaniyo war bashiir dheerow ku dayo buntland waa soo dhaaftay hadda waxay maraysaa madaxaana furan warbow buntland garan maysaaniine kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay boowe jinaaw khilaafkalasingadaydahe waryaara wallaweynay dowladda somalilan maxaa isagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow heeskasesasiyaa la wareegtee mid kala samaysta warwalla weyne haddii laisbirlaqaysanayo annaguna madaxana furan baannu leennahay warwaaqlow haddaad nin soomaalilan dara tahay maxaad u dhihi weyde wanaagga dhisaha xumaha dhaafaha wixii dhacayaba dhankiisahayaha wadaniga dhabtaa allow dhowr war soomaalilan warkama haysiine arigii dekadda berbere ka dhoofi jiray oo dowladii ilooyin geen jiri eh. waa la joojiyey eh. madaxda somalilanna waxay ku eedeeyeen eh. dowladda federaalka inay ka dambaysay sacuudiguna wuxuu yidhiyaa la yidhi nidaamka soomar oo waraaqala aqoonsiya ay soo raaciya hayay war somalilan waa loo soo galae imaaraadkiina miyuuna ilaawi bow sharcigu xasraya haddee warwaaqlow tiin baraha kaliyu muxuu idinka dhibaya wax kale laydinkuma xujayna hayay war ganacsiga siyaasadda ka daaya warbowa sacuudigu laanlaan ma garanayee idinkuna midnimada dheesha ka daaya imaaraadkuba waana garanayaa sideeba sacuudigu noo garan waaye war kalemaanay warmaysiine hore gudoomiya cali fahle degmada hodan waa quruxsaday warwalweyne wayga yaabiseene hodanna xaggaad laga furay deewaaqlow orodoy diingubay war warkaan hanaga dhex gelinine waddadii taleexoo dib loo dayac tiray ayaa wasaaruhu xarigga ka jaray shacabkana wuxuu ugu baaqay raysal wasaaruhu amnigooda iyo hantidooda inay ilaashadaan bilixda magaaladana ka qayb qaataan warwallaweyne idinkaas ku mashquulsane maayirkii cabdikariin axmed mooge dee hargayso wuu dhalaaliyey war horta gudoomiya madaale waa kii dhurgood agtiisa ka lahaa marada nugu celshe ma laga aqbalay horta war ayadoon lagu celinow dhuusamareeb ka aaday kadibna xamarow ku soo noqday warba waxaan maqli jiray noolow ma daalow ma isagiiba war waxaa laga baqayaa gudoomi muuse suur raalli ka yahay in lagu bedeli doono madaale sababtaa ah, rungood wax marada ku celiya waa ka soo way war kalamaanay war ma haysiine wasiirka uu awqaafta iyo diinta abumasuur roogow masjidkii isbahaysiga islaamka laga celi waayaa la yidhi itikaafan seebahaye war qabladiisu ma saxna miyuu yidhi naw war macashuur buu warwarka hanaga dhex gelinee maxadkii masaajidku lahaa eh. ayuu yiri yaa maamul cusubna waa u samaynayaa waana la go'ayaa marka waxaan la yaabanahay eh. wasiirka hadda ka horaa lagu xamanayay walaalkiis inuu arrimihii xajka u dhiibay eh. ma mid kalea ah hadda baaga muuda ka ah warba ogoonistaagina ma masaajiddaa ka bilowdeen war masaajidka wadaad sheekh shariif layiraa jiray oo musur waa laga wareejinaa miyuu yidhi war wasiirku madrasooyinka yaryarka iyo waxa uu ku meeraysanayo wax ka weyn baa laga rabaye mawliidkii waa la waayey meel uu cirbiya jaandhigay mana ka soo qaybgelin timidna inta baafiyeen oo raadiyeenay ka samreen kadibna waxay dhaheen wasaaradda diinta iyo awqaaftu ma abuumasuur firqadiisa kaliyaa xukunta culimmadii kale mid la xuquuq ku lahayn war waxaan ogahay dowladnimadu firqa maahan dadkana waa u simanta walwalla weyne masaajidka ciyaarta ka daaya ma wadaadadu hadday ka nabadgalaan ma dacway qabaan warwar mahaysaana waayahan dambe mushkiladda soomaaliya haysata masaajidka dhexdiisa ka bilaabatay waa reer jabuuti waxaan ka maqli jiray wadaadkeennii waa kaa guud ahaan fariimahaas iyo xubinta kalamaan ayaa u dambeysay barnaamijka ogaal anigoo bootaanaya halkaan halkan idinkala socodsiinayay salaad ayaa farsamaynayay tan iyo barnaamijkan kiisa kale nabadgelyo